bacathahu allahu fi ummatin qabliyi ilaa kaana lahu min ummatihi xawaariyuun wa asxaab macnaha nebi ma jiro ummadda oo iga horreeyey oo ummad loo diray ilaa waxa uu lahaa oo waxa weeye ummaddiisii uu lahaa maaragtay xawaariyuun xawaariyintu marka waxa weeye ay macnaha nimankii waxa weeye saxaabada u ahaa oo u dhow dhowaa oo waxay leeyihin khaasatu khaasa macnaha raggii aad iyo aad ugu dhow dhowaa nebiga oo kale sida cumar ibn khadaab iyo abubakar iyo waxa weye cali iyo raggaas oo kale marka nebi walba wuxuu lahaa xawaariyuun iyo asxaab saxaabo badan oo rumaysa oo raacda maxay samayn jireen marka hadduu nebigu dhinto yaakhuduuna bisunnatihi wa biamrihi sunnihiisa ayay qaadi jireen oo sunnihiisay raaci jireen waxay ku dayan jireen sunnihiisii dariiqiisii waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam oo kale nebiyadii kale oo kale kulli waxay raaci jireen macnaha dariiqii uu waxa weeye nebigaasi baray oo waxa weye ugu yeeray ayay raaci jireen macnaha waxa weeye diintiisiiyo waxa weye dariiqiisii ayay raaci jireen weye wuxuu yidhi marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kabacdi markaa dhici jirtay uma kabacdi markaa waxaa dhici jirtay takhlufu min bacdihim khuluufun ayaa waxaa ka daba mari jiray ay khuluuf marka khulfiga waxaa la yihahdaa jamcu khalfin weye waxaa ka dambayn jiray marka khuluuf hadii la yihahdo ama khulf wa huwa alkhaalifu b bisharin ayuu yihi imaamu nawowi waa qofkii qofka ka dambeeya oo waxa weye shar kaga dambeeya ee macnaha dariiqiisii inta bedela shar la yimaada iyo dhibaato qofkaas ayaa la yidhaahdaa maaragtay khuluuf oo wuxuu dadki wuxuu kaga dabamaray macnaha nebigii uu ka dambeeyey ayuu wuxuu kaga dabamaray shar iyo dhibaato iyo xumaan ayay keeneen marka waa saxaabadii dadkii ka dambeeyey oo kale oo bidaca iyo mashaakilka iyo khawaarijtii iyo waxa weye nimankan la yihaha shiicada iyo waxa lamida iyo ahlubidaca iyo say u dhan yihiin oo kale maxay tahay sifaatkooda marka dadkaa lagu yaqaan yaquluuna maa laa yafcaluun waxay leeyihiin wax ay odhanayaan mana samaynayaan afkay ka odhanayaan wixii mana samaynayaan wa yafcaluuna maa laa yu'maruun waxaan la amrinna way samaynayaan oo bidca iyo dhibaatay la imaanayaan nebi amray ma jiro diin ay ka qaateenna ma jiro nebigu wuxuu yidhi faman jaahadahum biyadihi fa huwa mu'min qofkii la jihaada la dagaalama dadkaa oo waxa weye xaqa gaarsiiya macnaha intii gaalowday intii ridowday sidii abubakar oo kale markay ridoobeen waxa weye dadkii markuu nebigu dhintay oo waxa weeye acraabiyiintii iyo mushrikiintii ay dib u ridoobeen ayuu la dagaalamay oo sekada ay diideen wuxuu yihi waman jaahadahum bilisaanihi sida ahlu bidaca iyo firaqo daalla culummadu u caddaynayso qofkii la dagaalama oo waxa weeye u caddeeya oo waxa weye dariiqa xaqaa tusa fa huwa mu'min waa qof mu'mina ah. waman jahadahum qofkii waxa weeye dadaala oo la dagaalama oo waxa weye ku dadaala jihaad la yimaada biqalbihi qalbigiisa ka naca oo wax kale hadduu qaban waayey waa tartiibkii alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar macnaha hadduu wax kala qaban waayey oo awood kala waayey inuu waxa weeye uu markaas rabbigii subxaana qaadirkaa tala saarto oo uu ka cararo oo waxa weye qalbigiisa ka naco oo waxa weye aad iyo aad uu ugu dadaalo inuu waxa weye qalbigiisa ka naco nimankaa oo waxa weye arrintaas la yimaada fa huwa mu'min oo waxa weye aan bidcadooda iyo qurunkooda ku raacin intaa kabacdi hadduu qofku marka qalbigii wixii ka nici waayey oo waxa weye intii kaleo dhan ka caajisay qalbiga qofku marnaba waxa weye waa inuuna ka caajisin leanna walaysa waraa'a dalika min alimaani xabata kardan macnaha wax ugu yar oo la arko oo waxa weye la arko oo ugu yar wax yar xataa oo waxa weye iimaana qofkaa qalbigiisii kuma harin weyn sidaa daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay inuu qofku ku dadaalo inuu waxa weeye diinta islaamka dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam uu u qaado xadiidka imaamu muslim ayaa werinaya iyo abu cawaana iyo waxa weye maaragtay dabarani waa xadiis saxiix ah oo waxa weye sugan wey iyo ibn abi casim iyo imaam ibn xibban iyo kulligood waa werinayaan oo waxa weye waa xadiid sugan wey haddaba halkaa waxaa inooga caddaatay maya xadiidka abu cawaana iyo imaamu dabrani fi lkabiir iyo imaamu axmed baa werinaya ma werinaya ibnu xibaan iyo halkaa marka waxay inooga caddaatay oo waxa weye xadiidkaa faa'ido inoo yahay oo inoo caddaynaya nebi kasta sifaadka ilaahay uu siiyey waxay ahaayeen oo mushtaraka ah, oo nebiyada wadaageen nebi walba dad baa rumayn jiray dadkaa markay rumeeyaan ayay waxay u noqon jireen markaa xawaariyiin oo waxa weeye saxaabo u ahaayeen oo la dadaalayeen marka sifaatka ay nebiyadu wada leeyihiin sifaatkaasaa kamid a nebi kasta ilaahay wuxuu uu u sameeyey dad waxa weeye dacwadiisii waxa weeye la shaqeeya oo u gargaara oo waxa weeye wasiiru sidqin ah ayuu maaragtay alihii subxaana qaadirka ahaa u diyaariyey way sifada labaad oo waxa weeye nebiyada ka dhaxaysa waxay tahay likulli nabiyin dacwa dacwatun mustajaaba nebi walba wuxuu leeyahay dacwo mustajaabo ah oo allihii subxaana qaadirkaa u ballan qaaday in laga ajiibo waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii oo waxa weye anas ibnu malik uu werinayo ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala waxa uu yihi rasuulka ilaahi waxa uu yihi likulli nabiyin dacwatun dacaaha liummatihi nebi walba waxa uu leeyahay baryo oo dacwo laga ajiibayo oo allihii subxaana qaadirka ahaa uu ka ajiibayo ayuu leeyahy nebi walba ducadaas ayuu leeyahy haddaba marka waxa uu leeyahay nebi walba ducadaa uu leeyahay ayaa maaragtay marka uu ummaddiisa haddii uu baryo oo ummaddiisa wana uu u baryo waxa way alihii subxana qadirka waa ajiibaya nebigu wuxuu yidhi wa inii anigu sabactu dacwatii shafaacatan liummatii yowma alqiyaama anigu waxaan u dib dhigay oo waxa weye aan ugu talagalay oo aan dib ugu dhigay ummadayda maalinta aakhiro oo qiyaamaha inaan u shafeeco qaado oo waxa weye shafaacada ayaan dib ugu dhigay ayuu leeyahay imaamu muslim ayaa werinaya iyo waxa weye keyrkiiba waay waxaa kaloo riwaayad kale ku sugnaadeen oo riwaayadu waa badan yihiin riwaayad kale waxay ahayd macnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yihi sida imaamu muslim iyo ay warinayaan likulli da likulli nabiyin dacwatun mustajaaba nebi kasta waxa uu leeyahay dacwo mustajaaba ah oo ilaahay ka aqbalayo yadcuu yadcuu biha uu ilaahay baryayo fayustajaaba waa la ajiibaya lahu waa la ajiibaya markaa haddaba marka wa inii ikhtabaatu dacwatii shafaacata liummati yowma alqiyaama ummadayda ayaan anigu ugu dibdhigay shafaacadeeda ayaan ugu dibdhigay imaam muslim baa werinaya riwaayad kalaa sii cadaynaysa waxay leedahay wa inii khabaatu ikhtabaatu dacwatii shafaacatan liummati yowma alqiyaama fa hiya naa'ilatun in shaa allah waxa ay gaaraysaa shafaacadaasi ummadayda haddii ilaahay u idmo man maata qofkii dhinta min ummatii ummadayda kamida laa yushrik billahi shay-an isagoo aan ilaahay shirki u samaynayn qofkii dhinta ayay gaaraysaa haddaba marka waa arrin aada iyo aad u cajiiba xadiidkaana imaamu muslim baa warinaya iyo imaamu tirmidi ayaa warinaya iyo ibnu maaja waa xadiis saxiixa haddaba marka allihii subxaana qaadirka nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu inoo caddeeyey nebi walba in loo ballan qaaday dacwo laga ajiibayo xadiid kale wuxuu leeyahay likulli nabiyin dacwatun qad dacaa biha macnaha nebiyadii hore oo dhan way baryeen oo ilaahay way baryeen oo waa laga ajiibay fii ummatii ummadiisii wakhaba'tu dacwatii shafaacatan liummatii yowma alqiyaama anigu laakiin dacwadeeda dib baan u dhigto oo waxa weye dacwadeeda waxaan u dib dhigay oo aan u qariye khamriga waxa weeye macnaha waxaad qarisid oo dib u dhigtid ood joojisid ummadayda oo maalinta yowma alqiyaame inaan maaragtay ummadayda u shafaaca qaado ayaan rabaa imaamu axmed baa werinayey imaamu e, e, imaamu muslim iyo imaamu axmed iyo ayaa werinayay oo waa xadiis saxiixa halkaa marka waxay inooga caddaatay waxay leeyihiin culummadu ay dacwatun mustajaaba macnaha laga wado waxa weeye ina kula nabiyin nebi kasta waxa uu leeyahay dacwatun dacwo baryo uu ilaahay baryayo oo laga ajiibayo sidii masalan nabiy llahi nuux oo kale ilaahay uu beryey wa qaala laa tadir maaragtay eh, wa qaala nuuxu rabbi laa tadar cala alardi min alkafiriina dayaara inaka intadarhum yudiluu cibaadaka ila aakhiri aayaat macnaha nebi kasta marka waa kii la halaagay qowmu nuux waxa wey marka nebi walba wuxuu leeyahay dacwo allihii subxaana qaadirkaa u ballan qaaday inuu ka ajiibo qaala alimaamu nawowi raximahullah waxa uu yidhi riwaayaduhu aad bay u badan yihin oo riwaayado badan baa arrintan ku soo arooray waxay axaadiistaani marka caddaynayaan waxay yidhahdeen bu yidhi culummadu macnaheedu waxa weeye nebi walba wuxuu leeyahay dacwatun mutayaqana oo waxa weye mutayaqantu lijaaba laga ajiibayo oo waxa weye haddii uu baryo alihii subxaana qaadirka oo ka aqbalayo haddaba marka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi ibn wa waama fi wa waama baaqi dacwaatihim dacwooyinka kale nin walba waa rajaynaya in laga aqbalo laakin waa dhici kartaa inaan laga aqbalin in laga aqbalana waa dhici kartaa laakin nebi kasta ilaahay markuu dirayo wuxuu u ballan qaaday dacwo baryo aad ilaahay baridid oo laga ajiibay oo waxa weye hal mar baad ilaahay baryaysaa haddaad dhahdo qoomkaan oo dhan halaag waan halaagaya haddaad dhahdo qoomkaan oo dhan maaragtay ilaahay u beridid wanaag wanaaggibay helayaan nebi kasta marka waa nooca qaala alqaadi ciyaad raximahullah waxa uu yihi waxa weeye buya intaasi macnaha muraadka loola jeedo nebi kasta inuu leeyahay dacwo laga ajiibayo oo ummaddiisa haddii uu u baryo alihi subxana qadirkaa ka ajiibaya xadiidkan daliil wuxuu yahay marka bayaanu kamaali shafaqati nabiy sala allahu alayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam isagu waxau yidhi ummadaydaan u dibdhigay bal ummaddiisa si ugu naxariisanaya ufiirso quraysh oo dhibaysa mashaakil ku samaynaya mushrikiintii oo magaaladii uu jeclaa ka saaray ma habaarin ma habaarin ee bal wuxuu intaa ku hayay ilaahu soo hanuuni waxa weye waa juhalo aan waxba garanayn nebigu wuxuu inoo caddeeyey fa hiya naa'ilatun in shaa allah haddii rabbi idmo waxay gaaraysaa shafaacada nebiga calayhi salaatu wassalaam qof walba oo tawxiid ku dhintay ee isagoo shirka samaynaya aan dhiman daliil waxay u tahay arrintaasi maaragtay oo waadixa inay waxa weeye ahlulxaqi macnaha qof walba oo tawxiidka ku dhintay inuu janno geli doono amaa qofkii shirki ku dhintay oo waxa weeye naar galay walciyaadu billah taasi waxa weye waa arrin aad iyo aad u adag weyn haddaba waxay gaaraysaa marka ilaaha naga mid dhige qof walba oo ku dhintay diinta saxiixa caqiidada saxiixa tawxiidka ku dhegay oo dariiqii nebi maxamed ku dhintay qofkaa waxa weeye allihii subxaana qaadirka waxa weeye w e, shafaacada nebiga ayuu ka aqbalaya waana waa loo shafaaca qaadaya insha allahu tabaaraka watacala waxaynu kusoo qaadaynaa e, qodobka saddexaad waxaad dhici kartaa nebiyada qaarkood nebi walba oo ilaahay uu soo diray qaar nebiyo badan oo waxaa jira aan markaa waxa weeye idiba raacin ama waxa weeye markaa waxa weeye qaar rumayn waayeen oo ma la dilayba ama waxa weeye wax walba ku dhacday haddaba marka arrintaa waxaa caddaynaya xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka anas anas ibnu malik u wariyey wuxuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam ana awalu shafiicin ninka shafaaco qaadaya oo ugu horeeya oo waxa weeye maalinta yowma alqiyaame shafaaco qaadaya aniga wey ninka ugu horeeya oo shafaaco qaadaya aniga wey ana awalu nnaasi yashfacu bay leedahay riwaayad kale oo waxa weye fi ljanna jannada marka ana awalu shafiicin ninka ugu horeeya oo shafaaco qaadaya fi ljanna jannada shafaaco qaadaya aniga wey weyn markaasuu nebigu wuxuu yihi lam yusadq maaragtay nabiyun min alambiyaai maa sadiqat maaragtay waxa aniga la irumeeyey inta ummad i rumaysay macnaha nin ay rumaysay oo ummaddii hore ma jirto marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummad waa waxaa rumaysay nebiye ummad aad u badan maadaama ummaddiisu ay tahay marka ummadda ugu horgelaysa jannada ummad badanna waa rumaysa wuxuu yidhi marka nebigu macashaahidku waxa weeye wa ina min alambiyaai nabiyan maa yusabiquhu min ummatihi raj ilaa rajulu waaxid nebiyada waxaa ka mid ahaa mid ay waxa weeye hal qof uu ummaddiisii oo dhan ka rumeeyey marka waxa weeye ma aha nebiyadoo dhan in si fiican loo wada rumeeyey oo la wada qaatay laakiin waxaa jirta nebiyo badan oo aan la rumaynin ama la dilay ama dhibaato lagu sameeyey sida inoo soo martay oo waxa weye ay in badan laayeen nebiyadii reer bani israa'iil oo waxa weye nebiyo badan ay dileen xadiidkaa waxaa werinaya imaamu muslim ayaa werinaya oo waa xadiis saxiixa iyo keyrkiiba haddaba marka halkaa waxay nooga caddaatay nebiyadii oo dhan inaan la wada raacin nebiguna xadiid kalu ku caddeeyey wuxuu yihi ana akharu na akharu alambiyaai tabacan yawma alqiyaama wa ana awalu man maaragtay yaqracu baaba aljanna aniga ayaa ugu horreeya ninka jannada albaabkeeda garaacaya waxaana weeye ninka ugu ummad badanna waa aniga oo maalinta yowma alqiyaame ummadayda ummadda ugu badan sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu noqday awalu shafiicin ninka ugu horeeya oo shafaaco qaadaya ayuu noqday maadaama uu ummaddiisii ugu badan tahay marka ummaddaani fadli badan bay leedahay inay aakhir umam tahay haddana waxa weye jannada ugu horgelayso haddana waxa weeye ummadda nebi maxamed calayhi salaatu salaam fadliga ay dheeraad leedahay xadiidkaana waxaa weriyey imaamu muslim oo waxa weye iyo keyrkiiba wa xadiis saxiixa w haddaba halkan waxay nooga caddaatay nebiyada inay maaragtay atbaacdoodii kala badan tahay oo waxa weye aynan isku mid ahayn bal waxa weye sida xadiid kale caddaynayso inay waxa weye nebi maxamed alayh salatu salaam ugu badan yihiin haddana markaa ummadii nebi muuse ay aada u badnay oo waxa weye nebigu inoo sheegay xadiidkii uu yidhi maaragtay waxaan arkay maaragtay ummad dhan oo ufaq oo dhan buuxisay kabacdi markaa haddana markii la yidhi waa ummaddii nebi muuse ayaa la yidhi xagga eeg markaasaan waxaa arkay zawaadun cadiim oo meel walba buuxiyey oo la yidhi haada ummatuka ummadaadi wata waxaana la socda sabcuuna alfan yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab oo waxa weeye sifaatkoodiina markaa nebigu sheegay ummadda marka islaamka aad bay u badanta sifada kale oo waxa weeye afraad saddexaad aynu keenayna waxay tahay arrusulu laa ta'kulu ilaa tayiban rusushu waxay cuni jireen kulligood wax wanaagsan waayo waxaa caddeeyey xadiidkii nabiga calayhi salaatu wassalaam uu yidhi ayuha annaas dadow ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba ilaahay waa ayib wanaagsan yahay ma aqbala waxaan ayib ahayna wanaagsanayn wa ina allaha amara almu'miniina bima amara bihi lmursaliin ilaahay wuxuu amray mu'miniintii wuxuu rususha amray ayuu amray waayahay faqaala tacaala ilahi waxa uu yihi ya ayuha rusulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixan inii bima tacmaluuna calim waxa weye ilaahay o dhan wuxuu amray inay wanaag waxa wanaagsan oo dayibka ay cunaan camal wanaagsanna sameeyaan haddaba mu'miniintiina labadaasaa la amray oo ilaahay waxa uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maa razaqnaakum haddaba waxaa loo baahanya marka qof walboo mu'mina inuu sifaatkaa ku daydo oo waxa weye uu sifaatkaa raaco uma dakara nebigu waxa uu sheegay waa xadiidkii dheera arbiciin ku yilay alrajula nin oo waxa weye maaragtay safar ku jira yutiilu safar ashcasa akbara yamudu yadayhi ila asamaa ya rab yaa rabbi ku hayo wuxuu yihi wmadcamuhu xaraamu wamashrabuhu xaraamu wamalbasuhu xaraamu wagudiya bilxaraam faanaa yustajaabu lidalik macnaha nin gebigiisaba xaaraan ku dhex jira oo waxa weeye xaaraan lagu soo koriyey oo wuxuu cunayahay xaaraan tahay oo waxa weeye maaragtay wuxuu xiran yahay waa xaaraan oo wuxuu cabaya waa xaaraan haddana safar buu ku jira safarkuna waxa weeye waa min mawaadini istijaaba ducaa waa meelaha waxa weye ilaahay uu aqbalo qofka ducadiisa kabacdi marka see looga ajiibaya qofka noocaasa oo waxa wey isagoo asbaabtii burburiyey marka oo la yimid inaan ducadii marka laga laga ajiibin waayo isagii baa iska xanimay xadiidkan xadiis saxiixa ah oo imaamu muslim iyo imaamu tirmidi imaamu darami imaamu axmed ayaa wada warinaya oo waa xadiis saxiixa haddaba marka in allaha ayibun imaam alqaadi ciyaad waxa u leeyahay atayibu fi sifati illah macnaha wanaagu waa sifada ilaahay oo ilaahay munazahun baa laga wadaa ay bimacnaa almunazahu can inaqaa'is ilahay xumaan oo dhan waa ka nazahan ya ay macnaa macna alquduus oo kale wey wa aslu ayib azakatu watahaara wsalaamatu min alkhubthi macnaha dayibka waxaa la yidhahdaa waxa ka nabad galay wax walba oo xumaa ayaa la yidhahda marka alihii subxaana qaadirkaa waxa uu aqbalaa wax dayibo wanaagsan camal wanaagsan cibaado wanaagsan ayuu aqbalaa ee waxa weeye ilaahigi subxaana qaadirka u sameeya cibaado wanaagsan wax wanaagsanna cuna waayo haddii xaaraamta la cuno waxyaalaha ducada manciya ijaabatu ducaa ayay kamid tahay oo waa khatar wey w arrinta kale aynu soo qaadanayno oo ka dhaxaysa nebiyada wuxuu waxa weeye ashadd nnaasi balaa'an alambiya nebiyadu waxa weeye waa kuwa ugu daran xagga imtixaanka iyo waxa weeye mashaakilka iyo waxa weeye imtixaanka la imtixaamayo xadiidkii abi maratay sacd ibn abi waqas nebigu wuxuu yihi buu yihi sacd ibn waqas baa werinaya qaala wuxuu yihi qultu waxaan ku yidhi ya rasuul allah ayu nnaasi ashaddu bala'an dadka yaa ugu imtixaan badan qaala wuxuu yidhi alambiyaa uma alamthalu faalamthal nebiyadaa ugu imtixaan badan ka bacdi markaa siday isugu soo xigxigaan ee dadkii siday isugu soo xigxigaan yubtala arajulu calaa xasbi diinihi qofka waxaa la imtixaamayaa ay biqadri diinihi diintiisa ayaa lagu imtixaamaya fain kaana diinuhu sulban ishtada bala'uhu haddii diintiisu ay adag tahay oo caqiidadiisu fiican tahay oo aad uu diinta ugu dhaqmayo waa lagu adkaynayaa imtixaankii waayo darajadiisana kor baa loo qaadaya waxa weeye dunuubtana waa laga hooginaya wain kaana fi diinihi riqatun ubtuliya calaa xasbi diinihi haddii diintiisu daciif tahay oo maaragtay daciifu imaan uu yahay oo cilmi yar uu leeyahay waxba garanaynin miskiina waxaa la imtixaanayaa diintiisu intay dhan tahay famaa yabraxu lbalaau buu yihi bilcabdi xataa yudrikuhu xataa yatrukuhu yamshi cala alardi wamaa calayhi khati'a marka faa'iidadaanu leeyahay imtixaanku macnaha qofka marka la imtixaamayo oo allihii subxaana qaadirkaa ah imtixaamayo waxaa laga wadaa macnuhu waxa weeye marka la is-imtixaamayo oo waxa imtixaanku imaanayo qofkan fawaa'id baa ku jirta fawaa'idda ku jirta waxay tahay macnaha in horta waxa weeye la la dahiro dunuubtiisa dunuubtiisa marka la dahiro ayaa haddana derajadiisa jannada kor loo qaadaya mar walba allihii subxaana qaadirka marka axaadiis kalaa ku sugnaatay ina allaha ida axaba qowma ibtalaahum faman radiya falahu alridaa waman sakhida falahu sakhd macnaha qofkii waa la imtixaamaya haddii marka qofku uu ka raali noqdo waxa weeye wixii lagu imtixaamay ilaahay markuu dad jeclaado waa imtixaanaa oo mu'miniinta waa la imtixaamaa haddii marka uu ku raali noqdo qadartii rabbi ku ku qanco oo ku raali noqdo ilaahay baa ka raali noqonaya haddii kale oo uu qayliyo ama waxa weye xanaaqana ama iscaroodana oo yidhaha maxaa la ii yeelayaa saana hadda ilahina waa caroonaya leannahu qadartii rabbi u diiday haddaba xadiidkan wuxuu inoo caddaynaya alambiyaa inay ugu dhib badan yihiin ugu imtixaan badan yihiin uma alamdalu falamdal waana xadiis saxiixa ah oo waxaa werinaya imaamu tirmidi iyo imaamu lbayhaqi imaamu darimi adaxaawi ibnu maaja aimo badan baa werinaysa sidoo kale imaamu axmed waa weriyey ibnu xibaan waa weriyey xaakimna waa saxiixiyey oo waxa weeye waa saxiix wawaafaqahu dahabi wa qala imaamu tirmidi xadiisun xasanu صaxiix wa صaxaxahu raximah llah kadalika fi sunan tirmidi oo xadiis saxiixa way haddaba marka intaasoo dhan waxay kutusaysaa maaragtay inuu maaragtay eh, la imtixaamayo qof walba oo waxa weeye imtixaanku uu yahay fawaa'id badan uu waxyaalaha kaloo kamida oo nebiyada ka dhexeeyey oo mushtaraga waxaa kamid a tacjiilu lifdaari wa taakhiiru suxuur min sunan alambiya macnaha nebiyadii hore oo dhan nebigu wuxuu leeyahay xadiidkii cabdullahi ibni cabbaas innaa macshara alambiyaa haddaan nahay kulankii nebiyada waxaa nala amray umirnaa waxaa nala amray an nucajila ifdaarana soonka marka la afurayo inaan dedejino afurka ee qoraxdii hadday dhacdayba inaan horay ka afurno ayaa nala amray wa nu'akhira suxuurana suxuurteennana aan dib u dhigno oo markay salaada soo dhowda aan suxurano wanadaca aymaanana calaa shamaa'ilina fi salaa inaanu gacma gacmaha midigtana bidixda dul saarno oo aa marka salaada aynu gacmaha xabadka saarayno oo labada gacmood isdul saarayno xadiidkaas waa xadiis saxiixa waxaa werinaya imaam atayalisi ayaa werinaya iyo tabarani iyo ibnu xibbaan iyo daaru qudni wa qaala alhaysamiyu fi mujmaci zawaaid waxa uu yihi rawahu dabarani warijaalahu saxiix waxa weeye suyuudina waa saxiixiyey maaragtay sheikh albanina wuxuu ku saxiixiyey fi sifati salaati nebi waxdi saxiixa halkaa marka waxay nooga caddaatay sunnihii nebiyada oo dhan waxaa kamid ahayd in waxa weeye maaragtay tacjiilu lifdaar afurka in la dedejiyo wa taakhiir suxuur suxuurtana la dib dhigo ayaa maaragtay nebiyada sunnahoodii iyo dariiqoodii oo ka mid ahay marka sidaa daraaddeed in lagu daydo weeye oo waxa weye nebiyada la raaco dariiqoodii marka wuxuu inoo faa'iideynayaa inaynu dedejino afurka waxa weye suxuurtana dib dhigno innaga oo ku dayanayna nebiyadii iyo nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam marka nebiyadii oo dhan dhaqankaasay lahaayeen iyo dabeecadda iyo waxa weye sunnahoodii waka arrinta kaloo shanaad oo ka dhaxaysa nebiyadoo dhan waxa weeye xayaatu alambiyaai fii qubuurihim nebiyadu inay nool yihiin oo qabriyadooda ay ilaahay ku caabudayaan waxaa sugnaatay xadiidkii anas ibni malik radi allahu canhu wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alambiyaau axyaaun fii qubuurihim yusalluun nebiyadu waxa ay ku nool yihiin qabriyadoodii wayna tukanayaan oo qabriyadooda ayay ku tukanayaan waxaa weriyey xadiidka imaam lbazaar ayaa weriyey maaragtay iyo abu naciim ayaa weriyey isagana oo waxa weye abu yaclana waa weriyey ibnu cadibna waa weriyey waana xadiid maaragtay saxiixa sida maaragtay ay culamo badan caddeeyeen oo xadiis saxiixa sida haytami eh, uu leeyahay fi mujmaci zawaid rawahu abu yacla walbazaar warijalu abi yacla hiqat buu yihi walxadiidu saxiixun marka waa xadiis saxiixa waxaa halkaa inooga sugnaatay marka nebiyadu inay qabriyadooda ku tukanayaan oo waxa weeye ay ilaahay caabudayaan waxaa kaloo sugnaatay oo qisatu muusa inagu soo martay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi waxaan soo maray qabrigii muusa oo waxa weeye isaga oo tukanaya habeenkii la dheelmiyey oo waxa weeye waddada dhinaceeda marka waxa weye way sugan tahay inay waxaratay qabriyada ay ku tukanayaan bal xataa waxaa sugan sida sheikh albani uu ku cadeeyey axaadiis badan oo fi axkaami janais inay xataa dadka mu'miniinta ay waxa weye ay tukanayaan oo waxa weye arrintaasi u arrin sugan wey leanno xayaatulbarzakhiya weeye ma garanayna marka innaga habka ay tahay oo waxa weye hadda nebigu nebiyo badan buu ka sheekeeyey oo xataa habeenkii laylat lisraa walmicraaj markuu tegey bayt lmaqdis waa isagii nebiyado dhan tujiyey oo kulli nebiyada intoo isku yimaadeen baytulmaqdis imaamka ugu noqday sidaa daraaddeed markaa way sugan tahay inuu maaragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa inoo cadeeyey arrinta lixaad aan soo qaadanayna waxa weeye nebi kasta iyo waxa weeye khaliifo kastaoo ka dambeysay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo maaragtay caddaatay inay lahaayeen bidaanat alkhayr wa bidaanat shari bidaana khayr waxaa la yihahdaa ay macnaha dadka madaxda la shaqaynaya wasiirada kuwa wakaaladaha jooga macnaha madaxweynaha la shaqaynaya ama waxa weeye waa dad wanaagsan ama dad xun bay noqonaya labadaasba way dhacaysaa wuxuu yihi xadiidkii abi saciid alkhudri radiallahu canhu wuxuu yihi can nabiy sala llahu alay slam nabigu wuxuu yihi ma bucisa min nabiyin wala stakhlafa min khaliifatin ila kanat lahu bidaanatani macnaha nebi ma jirin ilaahay uu soo diray ama khaliifo ka dambeysay ay macnaha masalan sida abubakr iyo cumar oo kale iyo oo nebi ka dambeysay ilaa waxay lahaayeen bidaanatani ay laba kooxood oo waxa weye wasiiro iyo dadka la shaqaynaya ayaa laha bidana waa qofka aad kula shaqaynaya oo kugu dhow oo mar walba kula jooga bidanatan ta'muruhu bilkhayr khayrka amraysa wa taxuduhu calayhi oo ku boorinaysa wa bidaanatan ta'muruhu bishari wa taxuduhu calayhi walmacsuumu man casamahu allah macsuumka qofkaana waxa weye waa qofkii ilaahay uu casimo oo waxa weye uu ka nabadgeliyo dhibaatada iyo sharka iyo waxaas oo dhan haddaba halkaa waxay nooga caddaatay inay nebi kasta iyo khaliifo kasta arrintaasi ay ku dhacayso oo soo martay imaamu albukhaari iyo imaamu annisaa iyo imaamu axmed iyo keyrkood ayaa wariyey oo waa xadiis saxiixa sida ibnu xibaan iyo abu yacla iyo ay ku warinayaan waa xadiis saxiixa w arrinta kale oo aynu imaanayna waxa weeye warafatu lambiyaai man hum yaa nebiyada dhaxla nebiyada waxaa sugnaatay inaan xoolo laga dhaxlin oo nebigu uu yihi naxnu macaashir alambiyaa laa nuura macnaha maa taraknaahu sadaqa wixii aanu ka tagno waa sadaqa oo baytulmaalkaa lagu darayaa xoolanana kama dhaxlo marka yaa dhaxalkii nebiyada iska leh horta wixii xoolaa oo ay ka tagaan sida abubakr iyo ay caddeeyeen xilligii nebiga alayh salatu salaam uu dhintay wax alla wixii horta xoolaa baytulmaalkaa lagu daraya oo mu'miniinta ahi oo qaraabadii ma dhaxlayso amaa sida xaqiiqada ah waxa nebiyada laga dhexlay waxa waa cilmi wey waa cilmi weyn alculamaau warasatu buu yihi nabiga calayhi isalaatu wasalaam cilmiga nebiyada lagama dhaxlin laa dirhaman walaa dinaaran inamaa warasahu lcilm cilmi ayaa laga dhaxlay qofkii cilmigaa ah qaata marka oo dadaala oo diintaa barta dhaxalkii nebiyadu wax ka qaatay amaa qofkii waxa weeye aan wax ka qaadan oo cilmigaa baran dhaxalkii nebiga wuu ka qaday oo waxa weye nebiyada dhaxalkoodii wuu ka qaday marka qoom nebi kasta oo lasoo diro waxaa dhexli jiray oo dhaxalkiisa qaadan jiray raggii culummada ahaa oo markaa waxa weye diintiisa gacanta ku dhigay oo waxa weye markaa diintiisii faafiyey haddaba marka alculamaau warasatu lambiyaa nebiyada waxaa dhaxla kulligood say u dhan yihiin diin baana laga dhaxlaa nebiyada waxaana ka dhaxla culumada sida waxa weeye saxiixa oo cala xadiidkii bukhaari iyo warinaya masalada sideedaad oo waxa weeye nebiyadu ay wadaagaan mathalu nabiyina maxamedin sala allahu alayh wasalam maca saa'ir alambiya qodobkaa waxaan ka dhigaynaa nebiga iyo waxa weeye tusaalihiisu see weeye iyo nebiyadii hore wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam mathalii fi nnabiyiina ka mathali rajulin banaa daaran tusaalahaygu waxa weeye iyo nebiyadii hore nin daar dhisay daartii markuu dhisay oo uu dhammaystiray oo daartii dhameeyey oo uu hagaajiyey fa axsanahaa wa akmalahaa wa ajmalahaa wuu qurxiyey oo dhammaystiray wa taraka fiiha mawdica labinah wuxuu ka tegay hal meel oo hal broketiya la saari karo lam yadaxhaa ma dhigin waa dalooshaa meeshii fajacala annaasu yatuufuuna bilbunyaan dadkii baa ku dul wareegaya wayacjubuuna way la yaabayaan minhu wayaquuluuna waxay leeyihin law tama mawdic hadihi allabina haddii halkaa keliya la awdi lahaa oo la dhamaystiri lahaa wuxuu yihi nebigu fa anaa fi nnabiyiina mawdica labina tilka labina anigu waxaan ahay buu yihi meeshaas dhamaystirkii nebiyada marka nebiyadii oo dhan baan dhamaystiray oo sharabtoodii iyo wanaagoodii iyo wixii o dhan baan dhamaystiray xadiidka waxa weeye waa xadiis saxiixa ah oo bukhaari iyo ayaa warinaya muslim iyo oo waxa weye waa xadiis saxiixa ah oo sugan wey haddaba wuxuu inoo faa'iideynayaa inay tusaalihii nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo nebiyadii hore wuxuu nebigu inoogu tusaaleeyey gurigaa la dhamaystirayo gurigaas la dhammaystirayo oo waxaa yarkaa ka dhiman yihiin ayuu nebigu inoogu tusaaleeyey macnaha intaa qofkii dhammaystirayey ayaan ahay buu yidhi oo waxa weeye sharaftii nebiyadoo dhan baan dhamaystiray diintoodii baan khatimay leanna waa khatimu lambiya wey oo nebiyadii o dhan buu khatimay wey waxaan qodobka sagaalaad kusoo qaadaynaa xirfatu lambiya racyu lganam nebiyada calayhi salaatu wasalaam say u dhamaayeen kulligood waxaa la yihi ari bay raaceen say u dhamaayeen ari bay raaceen oo waxa weeye maaragtay ari bay soo raaceen way waxaa sugan nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi xadiidka abi hureyra radi allahu canhu qaala wuxuu yihi maa bacata allahu nabiyan ila raca alghanim nebi ilaahay ma soo dirin ilaa ari buu raacay wa ana kuntu aniga nebi maxamedana waxaan ahaa arcaaha liahli maka biqaraariir macnaha waxaan ahaa inaan reer maka ariga u raaci jiray oo waxa weeye xoogaha sunuuda la isiin jiray marka waxa weye nebigu ari waa soo raacay nebi muuse waa raacay kulli waa kii nebi muuse waxa weeye gabadhii markii ay guursatay uu guursaday oo waxa weye u yimid shaykhu madyan waa tuu sideed sano ariga u raaciyo toban sano oo waxa weye markaas uu ijaabka u ahaa kulli marka waxaa sugnaatay nebiyada oo dhan inay ari raaci jireen oo waxa weye marka xadiiskana waa xadiis saxiixa oo imaam bukhaari iyo warinayaan oo waxa weeye bayhaqi ibnu maaja iyo waa xadiis saxiixa wey waxay leeyihin marka culummadu sababta loo doortay waxay tahay ariga arigu daa'iman waxaa laga bartaa qofka ariga raaca sabirka ayuu bartaa sabirka ayuu bartaa oo waa arigu waa dhib badan yahay neefba meel buu aadaya geela inta la iska sii daayo iyo lo-da iyo baa dusha laga ilaaliya oo qofkii maantooda o iska sheekaysanayaan geeli jiruhu hadhow casarkii isku soo kaxeeya arigu laakiin waraabahaa laga ilaalinaya dawacadaa laga ilaalinaya waa dhib badan yahay midba geed bay hoos gelaysaa way kala yaacayaan qaarba meel buu aadayaa hadduu isku darmado waxa weye qaarba meel buu u yaacaya marka waa dhib badan yahay dadka raaca maantao dhan dumarka unbaa u sabri karee raggu aad buu ugu dhib badan yahay inay ariga raacaan waa dhib badan yahay marka sabirkaa laga bartaa qofka aanu sabir buu noqonayaa tawaaducuu baranaya maanto dhan markuu hadda neef arya meel ka saaro o meel ka kaxeeyo oo maantoo dhan uu isku duuduubo sabirkuu baranaya sabirkaa la berayay marka waxa weeye salawaatu ullahi wasalaamuhum calayhim arrinta kale oo waxa weeye aan soo qaadanayna waxay tahay eh, takhyiiru alambiyaai cinda almowt nebiyadu markay dhimanayaan waxaa la sameeyaa waxa la yidhaahdo eh, takhyiir oo ilaahay waa doori waa lakala dooransiiya dooransiiyaa say u dhamaayeen nebiyadoo dhan haye ma dhimanaysaa oo waxa weeye geeridii waa kuu timid haye ma xagga ilaahay baad aadaysaa mise adduunkaa iska joogaysaayoo waa lagu waariyaa can caaisha radi allahu canha waxay leedahay qaalat waxay tiri kuntu asmacu anahu waxa wey nebigaan ka maqli jiray uu yidhaahda lan yamuuta nabiyun xataa yukhayara bayna adunya waalaakhira nebi ma dhiman ilaa la kala doorasiiyey inuu adduunka joogayo iyo inuu aakhiro aado oo xornimada isaga la siiyey kabacdi kabacdiban waxaan maqla bay tiri markuu nebigu dhimanayey isagoo akriyaya qowluhu tacaala maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina walsidiiqiina walshuhadaa walsaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa qaalat caaisha waxay tiri marka fadanantuhu yukhayaru xiinaidin markaasaan ogaado waxaa hi alla yidhi waa la kala doorrasiiyey waan si axaadiis kale ay ahayd allahuma ila arafiiqi alaclaa riwaayado kale waxay ahaayeen inay caaisha tiri markuu nebigu gacanta kor u taagay idan laa yakhtaaruna haddaba annagana dooran mayo oo adduu nebigu ma rabo ilaahay xaggiisuu dooranayaa sidaa daraaddeed marka nebi kasta waxa weeye waa la kala doorrasiiyey sida inagu mawdku degda inoogu imaanayo oo aan lainoo dooransiinayn nebiyadu ma ahayn leanno nebigu wuxuu ogyahay aakhira waxa ka socda laakin inagu halkan adduun baynu baranay aakhiraba waa ka cabsanaynaa waxaa lenaha maya adduunkaan iska joogo waa dhibaatood xadiidkaa ah marka imaam bukhaari iyo muslim iyo ayaa weriyey ibnu maaja iyo waa xadiis saxiixa dayalis iyo imaamu axmed iyo waa xadiis saxiixa oo sugan oo waxa weeye caaisha laga werinayo wuxuuna tusayaa marka nebiyadoo dhan say u dhamaayeen ilaa nabiyullahi aadam waana soo marnay nabiyullahi aadam inuu malaka mowt ku imaanayey nabiyullahi sulayman nebi kasta waxa weeye in in badan aynu soo marnay inuu mowt u yimid oo u sheegay inuu xilligii dhamaaday kulli marka saasay ahaayeen oo waxa weeye mowtka iyago ka cabsanayn leanna malaa'igta u imaanaysay dee malaku mowtkuna waa min almalaa'ika oo waxa weye maaragtay u imaanayay waxaynu kaloo soo qaadanaynaa mudaacafatu ljri ajarka waa loo laban laabayaa nebiyada oo waxa weye ajarkooda maaragtay waa loo laban laabaa sidii aynu u niri dadkay ugu dhib badan yihiin xagga imtixaanka ayay ajarkooduna badan yahay leanna waxaa sugnaatay nebigu inuu yihi xadiidka abi saciid alkhudri waxa uu yihi innaa macshara alambiyaa haddaan nahay nebiyada kulankoodii waxa uu yihi haddaan nahay nebiyada kulankoodii yubtalaa macnaha e, yudaacafu lana albala dhibaatada naloo laban laabaya oo dhibaatada waa naloo laban laabaa kamaa yudaacafu lana alajru sida ajarka naloogu laban laabo ayaa naloo laban laabaa in kaana buu yidhi linabiyin annabiy min alambiyaa yubtalaa bilquml bilqaml macnaha baashaan e, quraan waxa weeye injirka waaweyn oo qamliga la yihahdo beledaa sida kutaanta iyo waxa lamida oo dadka aada u cunta oo waxa weye baasha aanu kusoo marnay weye qisatu muusa oo lagu imtixaamay maaragtay fircoon iyo qoomkiisii ilaa ay disho injirkaas nebiga macnaha waynu soo marnay waxa weye dhibaatadii nabiyullahi ayub calayhi salaam iyo habkii loo imtixaamay waynu soo marnay iyo sabirkiisii waxa weye haddaba marka intaasoo dhan waxay kutusaysaa ajarkiisa ayaa markaa laban laamaya oo nebiyadii waxaa la rabaa derajo sare inay tagaan marka ajarkoodu aad iyo aad ayuu u laban laamaya oo waxa weye u sareeya xadiidkaana imaamu ibnu maaje iyo imaamu axmed iyo ayaa werinaya oo waxa weye waxaa saxiixiyey maaragtay imaamu xaakim calaa shardi muslim maratay wawaafaqahu dahabi waa xadiis saxiixa oo sun halkaa marka waxay nooga caddaatay nebiyadu inayna dadka la ajar ahayn oo sida iyagaba imtixaankooda loo badinayo oo loo imtixaamayo ayaa iyagana ajarkoodu aad u badan yahay oo ilaahay ajar badan uu siinaya qodobka koob iyo waxaan kusoo qaadaynaa sifada kale oo nebiyada ka dhaxaysa ikhbaaru lanbiyaai bisha'ni dajaal nebiyadu say u dhammaayeen laba arrimoodba waa kulansadeen tawxiidkoodu diinuhum waaxid diin keliyay dadka ugu yeerayeen oo tawxiidkooda hal mid buu ahaa kulligoodna say u dhamaayeen waxay uga digayeen dadka masiixu dajaal kulli waa ka digeen marka masiixu dajaal waa ka digeen oo kulligood waa uga digeen nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii uu wariyey maaragtay cabdullahi ibni cumar waxa uu yihi nebiga ayaa maalin qaama nabiyu sala allahu alayh wasalam fi nnaasi fa atnaa cala allahi bima huwa ahlu macnaha nebigu ilaahay buu ammaanay kabacdi wo markuu istiftaaxii sameeyey ayuu dajaal sheegay wuxuu yihi dajaal markuu ka sheekeeyey war waan idinka digayaa buu yihi wamaa min nabiyin ilaa qad andarahu qowma nebi ma jira buu yidhi ilaa qoomkiisa uu uga digay dajaal war waxa uga digay buu yihi nabiyullahi nuux calayhi salaam ilaa iyo waxa intii ka dambaysa o dhan laakiin anigu waxaan ida leeyahay sifo waxaan ida siinayaa tilmaan aan ah, waxa weye qof iga horeeya una id unan bixinin waxaad ku garanaysaan inahu acwar waa in la yahay wa ina allaha laysa biacwar ilahina ma ilaha xadiidka imaam albukhaari iyo ayaa werinaya iyo keyrkiiba waa xadiis saxiixa imaam muslim marka halkaa maxaa inooga caddaatay in nebiyadu say u dhamaayeen ay uga digayeen ummadda fitanka iyo dhibaatada iyo waxyaalaha dadka halaagaya iyo mashaakilka oo dhan khayrka iyo wanaagana ugu yeerayeen haddaba sifadii nebi nebiyada oo nebi maxamedna kamid yahay in lagu daydaa la rabaa oo dadka wanaagga loogu yeero xumaantana looga digo oo waxa weeye munkarka iyo dhibaatada looga digo wanaaggana loogu yeero ayaa loo bahanya w waxa kale oo laynaga nahyey oo waxa weye lainoo diiday inaynu nebiyadii kala tafdiilino oo naraade hebel baa fadli badan iyo hebel baa ka fiican iyo xagga arrintaa waa lanoo diiday waxaa sugnaatay xadiidkii abi saciid alkhudri uu yihi ee wuxuu yihi qaala wuxuu yihi baynamaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam jaalisun jaaa yahuudiyun nebiga oo fadhiya masaajidka ayaa nin yahuudiya u yimi markaasuu wuxuu yihi ya abalqasim waa nebiga kunyadiisii daraba wejhii rajulu min asxaabika nin nebiye ee saxaabadaaba kamida ayaa i dharbaaxay oo wejiga dharbaaxa iga dhustay faqaala wuxuu yihi nin man markaas waa kuma markaasu wuxuu yihi waa rajulu min alansaar u yeeraa waa loo yeera waxaa la yidhi maxaad u dharbaaxday qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi waxaan arkay anoo suuqa maraya ayaan waxa arkay isagoo suuqa jooga oo leh waladi istafaa muusa cala albashar ilaahay wuu dhaaranayaa ninkan yahuudiga leanno nabiyullahi muusa bay aaminsanaayeen oo waxa weeye tawraad bay aaminsanaayeen oo dee waxa ka khaldanaadeen laakin waxay u lahaayeen waa nebigeegi wuxuu yihi waxa aan wuxuu ku dhaartay marka llahi muusa inuu ilaahay ummadoo dhan ka doortay markaasuu ninkii ansaariga intuu xanaaqo wuxuu yihi nebi maxameddaadana dhex jooge ah. khabiis iyo maxaa ku hadlaysaa oo dharbaaxa kaga soo qaada markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam arrintaa samaynina oo laa tukhayaruu bayna alambiyaa ay laa tufadiluu ha kala fadlinina oo ha oranina hebel hebel baa ka fiican fa ina annaasa yuscaquuna yawma alqiyaama fa akunu awala man tanshaqu canhu lardu ummadda markii la suuxiyo ay suuxaan oo haddana la afuufo oo buunka lasoo istaago qiyaamaha ninka ugu horeeyo soo baxayaan ahay fa idaa bimuusa aakidun biqaa'imatin min qawaa'im alcarsh waxaan ba arkayaa nabiyullahi muusa oo ku dhegan tiir tiirarka carshiga a falaa adri ma garanayo akaana fi man suciqa ma la suuxiyey mise isaga lamaba suuxinba oo waxaa loo xisaabay bisaqcati tuur durusina markii uu weydiistay u yihi rabbi arinii andur ilayka qaala lan taraanii walakin undur ila اljabli fain istaqra makanahu fasaufa taraanii falama tajalaa rabhu liljabli jacalahu dika wakara musa saciqa marka ma suuxidii uu halkaa ku suuxay miyaa loo xisaabiyey oo maba suuxin miya mise waxa weeye wuu iga soo hortoosay ma garanayo marka sidaa daraaddeed nebiyada ha kala fadilina oo waxa weye nebiyadu kulligood waa e, nebiyadii ilaahay markaa kala tafdiilinina waa la inoo diiday xadiiskaa waxa weriye imaamu bukhaari iyo imaamu muslim abu dawud ibn abi shayba iyo keyrkiiba waxa weye culimo badan baa werisay waana xadiis saxiixa waxaa halkaa markay inooga sugnaatay nebiyada inaan la kala fadilaynin waxaa inoo soo hormartay qisatu yunus markaan ka hadlaynay in nebigu inuu yidhi ma haboona inuu qof yiraahdo la kala fadilo ben laa tufadiluu bayna bayna alambiya nebiyada ilahay kala fadilina oo waxa weye ha ohanin hebel ba hebel ka fadli badan qofna yuu oranin waxa weeye nabiyullahi yunus ayaa maaragtay aan ka khayr badnahay ama hebel baan ka khayr badan waxa weye marka nebiyada ilahay kulli waxa weye ilahay baa doortay ilahay baa wanaag oo dhan u dhameeyey lama ogola in la kala fadilo oo kulligood in la rumeeyo weeye mana la kala fadilayo waxaynu kaloo soo qaadanaynaa majmuucatu min asifaati sifaat badan oo nebiyadu ay wadaagaan waxaa sugnaatay xadiidkii uu weriyey maaragtay imaam albukhaari uu werinayey oo waxa weeye dheeraa oo waxa weeye sifaatkii dheeraa uu kaga sheekeeyey maaragtay eh, aba sufyaan wuxuu yihi aba sufyaan sida cabdullahi ibn cabaas uu ka warinayo waa xadiidkii dheeraa oo hiraqla wuxuu yidhi markaan hiriqle la joognay oo waxa weeye ay u timid warqadii nebigu uu soo qoray risaaladii nebigu ay u timid ayuu loo keenay oo dixiya uu keenay markii loo keenay marka oo waxa weeye arrintii ay u timid waayo markaa sufyaan aba sufyaan oo safar wato oo rag la socda ayaa ruumi halkaa jooga oo hiriqle la jooga oo cadiimu kisra halkaasuu jooga markaasu wuxuu yidhi annagoo eh, halkaa joogna ayaa loo keenay markaa ninkii waday waxa weeye maaragtay oo kitaabkii nebiga alayhi salatu salaam uu soo qoray wuxuu yihi markaa abu sufyaan wuu noo yeeray wuxuu yihi ma idinku jiraa ninkaan nebinimada sheegtay ninkee idinku dhow ayukum aqrabu nasaban min hada arajul aladi yazcumu annahu nabiy ninkaa nebinimada sheegtay ninka idinku dhow qaraabada waa kee qaaluu waxay yidhahdeen faqaala abu sufyaan wuxuu yihi qultu waxaa yidha anaa ugu dhow leanno nabiga calay sala slam abu sufyaan waa dad isku dhowo isku jirib oo qaraabo wey ilma adeer wey dad isku dhowaa anaa ugu dhow buu yihi raggaan markaasuu wuxuu yihi faajlisunii bayna yaday hortiisu ifarisi waajlisuu asxaabii khalfii wuxuu yihi marka raggii aniga ila socday oo carabta ahaa quraysh ahaa oo ila socdayna odayaashii kale dhabarkay buu fariisiiyey markaasuu waxa uu yidhi wuu hadlay wuxuu yidhi ninkaan waxbaan weydiinaya wixii aan weydiiye hadduu been ii sheego fakadibuuhu beeniya waa beentii dhahaya turjumaankii waa loo yeelay wuxuu yidhi hayi hadal w su-aaluu weydiiyey su-aalu weydiiyey wuxuu yihi inii saa'ilun can hada rajul macnaha waxbaan weydiinaya hadduu been ii sheego beeniye wuxuu yidhi abaa sufyaan marka waayim llahi buu yihi ay wallahi lawlaa lawlaa makhaafata an yu'tara calaya alkadib lakadabtu haddaanan ka baqaynin in la yidhaahdo maalin buu been sheegay abaa sufyaan hadhow ilmahayga lagu ceebeeyo maalintaa been baan sheegaya wuxuu yihi marka hiraqlaa sheekadii bilaabay wuxuu yihi turjumaankiisii buu la hadlay weydii buu yihi waxaa dhahdaa kayfa xasibuhu fiikum macnaha nasabkiisa nasabkiisu see ku yahay markaasu wuxuu yihi waxaan ku idhi fa huwa fiina du nasab ay du xasab macnaha waa nin nasabkiisa wanaagsan yahay quraysh buu ka dhashay reerkii ugu fiicnaa buu ka dhashay dadka qaala waxa uu yihi hal kaana min aabaa'ihi malikun ay boqorun boqor ma ku jiray aabayaashii qaala wuxuu yihi la hadhowba caddayn doonaa ulajeedadiis qaala wuxuu yidhi wuxuu yidhi haddana hal kuntum tattahimuunahu bilkadib intuuna nebinimada sheegan been ma sheegi jiray qaala wuxuu yidhi la bal waxaaba loo yiqiinay dee amiin maxamed alamiin qaala wuxuu yidhi waman yatbacahu qaala wuxuu yihi ma dadka wanaagsan baa raaca mise dadka ducafada ah odayaasha iyo sharafta iyo qabiilka de dadka wanaagsan iyago markaa u yaqaanin odayaasha dadka wanaagsan mise ducafada wuxuu yihi ducafadaa raacda qaala wuxuu yihi ma ziyaadaan mise waa nusqaamaan wuxuu yihi bal waa ziyaadayaan maalin walba qaala wuxuu yihi qof kamida iyagaa raacay ma kasoo noqdaa diintiisao ma ka gaaloobaa qaala wuxuu yihi la kama gaaloobo qof wili kasoo noqday maanu arag wuxuu yidhi maigala dagaalamay markaasuu yidhi ha seeguu yahay dagaalkiina dhexdiisa qaala wuxuu yidhi maalinna waa naga raayaa maalinna waa ka raynaa waxa weye dee bederna waa iyadii qra laga raayay quraysh uxudna waa iyagii guulaystay oo waxa weye saxaabo badan ay dhinteen wuxuu yidhi marka ballanta ma idii oofiya hadduu ballan idala galo wuxuu yidhi ha ballanta waa oofiyaa ma jebiyo haddana ballan baan kula jirnaa waa markii sulxulxudaybiya lagu jiray oo ballanta ma garanayna wuxu ka samayn doono laakin weligii ballan ma oofin weligii ballan ma jebin qaala wuxuu yihi kabacdi markaa abu sufyaan wuxuu yihi kelmadaa kelidu ii ogolaaday inaan wax ku daro intii kale jawaab su-aal su-aal jawaab waxba ima ogolaanin qaala wuxuu yihi arrintan uu sheeganayo nin ka horreeya ma sheegtay oo nebinimo horay ma u sheegtay dadkiina nin ka mida ah. wuxuu yidhi maya nin sheegtay ma jiro wuxuu yidhi haddaba dhegaysa buu yidhi wuu la hadlay wuxuu yidhi u sheeg buu yidhi turjumaankii wuxuu yidhi waxaad ii sheegtay inuu nasabkiisu fiican yahay waa kan marka macal shaahidku wa kadalika arusulu buu yidhi maaragtay tubcatu fi axsaabi qowmiha rususha waxaa loo soo diraa oo laga soo saaraa qabiilka ugu fiican dadka loo dirayo oo laga haybeysanayo oo qabiilka markaa meesha de sharaf kale oo qiimo kale ayaa loo dira sidaa daraaddeed rusushoo dhan saasay ahayd marka sifada ugu horreysa aan ka qaadanayna waxa weeye rasuul kasta waxaa loo diraa qoomkiisa marka loo dirayo qoomka ugu fiican ayuu ka dhashaa oo waxa weye loo diraa marka waaya wuxuu yidhi markaa sidaa weeye sifada rususha wuxuu kaloo yidhi waxaan ku weydiiyey macnaha aabbayaashii nin boqora ma ku jiray maya baa tira hadduu ku jiri lahaa waxaan oranaya waxaan odhan lahaa boqornimadii aabihiisuu doonay ama awowgii waxaan kaloo ku weydiiyey macnaha aabbayaashii macnaha boqornimada dal waxaan kaloo ku weydiiyey buu yidhi atbaacdiisa ma waxaa ku raaca dadka ducafada ah waxaa tiri ducafadaa raacda wa kadalika alambiya wahum atbaacu rusul bu yii dadka ducafadaa daa'iman ayaa rasusha raaca waayo dadka ninkan daciifka ah waxba haysan madaxnimo ma haysto waxba ma haysto markii diinta loo sheegay iyo janno iyo wanaag ilahay buu ka baqaya u raacaya laakin kan kale madaxnimo iyo waxaasuu ka fekeraya waxaan kaloo ku weydiiyey bu yihi maaragtay aan ku weydiiye been ma sheegaa maya baa tiri haddaba nin been rusushu been ma sheega nin marka dadkiiba aan been u sheegin seebuu ilaahay uga been sheegayaa daliil waxay u tahay marka inuu rasuul yahay sidaa daraaddeed rusushuna waa noocaa oo been ma sheegi jirin wuxuu yihi waxaan ku weydiiyey qof ma ka noqdaa diintiisa oo qof ma ka soo noqdaa isagoo nacay maya baa tiri wakadalika aliimaan buu yihi iimaanku waa nooca hadduu qofku mar ilaahay uu rumeeyo oo qalbiga uu gala kama soo noqdo oo waa ziyaadaya mar walba oo saas ayaa iimaankii ayaa ziyaadaya waxaan kaloo ku weydiiyey xarbiga iyo dagaalka waxaa tihi marna waa ka raynaa marna waa naga raayaa wa wakadalika rusul buu yihi tubtala tuma takunu lahum alcaaqiba waa la imtixaamaa imtixaan bay maraan dhibaato mashaakil adhowna iyagaa cirdambeedka iyo wanaag oo dhan iyagaa yeesha wuxuu yihi waxaan ku weydiiyey ballanta ma jebiyaa maya baa tiri wakadalika arusul laa taqdur ballanta ma jebiyaan sifaatka marka rusushoo dhan ay lahaayeen ballanta ma jebiyaan wey oo ballanta way oofiyaan hadday ballan kula galaan waxaan kaloo ku weydiiyey qof sheegtay ma jiraa dadkii idinka horreeyey oo dadkii isaga ka horreeyey maya baa tiri haddii cid kale sheegan lahayd waxaan odhan lahaa masalan eh, kuwii howl ku dayda wuxuu kaloo yidhi muxuu ida amrayaa waxaa tiri zake iyo soom iyo salaaduuna amraya wanaag salaadii iyo zakadii iyo silaturaxim iyo xumaanta in la iska daa'iyo rusushuna waa nooca kabacdiu markaa wuxuu yihi hiraqla in yakun maa taqulu fiihi xaqan waxaad sheegtay hadday run tahay fa inahu nabiyun waa nebi waqad kuntu aclamu anahu khaarijun inuu soo baxayona waan ogaa laakiin uma malaynayn inuu idinkeeda ka soo baxayo walow anii aclamu in anii inaan awoodi karo haddaan ogahay inaan u tegi karo waan la kulmi lahaa haddaan la kulmana lugahan u dhaqi lahaa walayabluganna mulkahu maa taxta qadami halkana wuu haran doonaa bu yidhi oo dhulkan aan joogo maanta isagaa qabsan doona cajiib leanno ninkan hiraqla wuxuu ahaa dadkii nasaaradii oo diintii nasaarada yiqiinay injiil iyo tawraad iyo ku qoray nebiga calayhi salaatu salaam inuu soo bixi doono boqortooyadiisu meeshay gaari doonto kulli waxaasoo dhan ayuu yaqiinay marka sidaa daraaddeed ayaa waxaa sugnaatay sifaatka faraha badan oo waxa weeye inayna nebiyadu been sheegin inayna ballanta jebinin inay waxa weeye e, wanaaggaas oo dhan wada leeyihiin oo wadaagaan ayaa xadiidkaa kulmiyey oo waxa weeye waa arrin aad iyo aad u saxiixa oo sugan weyn xadiidkaa marka waa xadiis saxiixa oo imaam albukhaari iyo ayaa werinaya oo waxa waa xadiis saxiixa oo sugan weyn oo waa xadiis aad u dheer oo maaragtay cabdullahi ibn cabbaas uu ka sheekeeyey inuu abu aba sufyaan uga sheekeeyey oo waxa weye uu ka soo werinayo way halkaa marka waxaa nooga sugnaatay inay nebiyadu sifaatka faraha badan lahaayeen waxaa kaloo ka faa'idaynaa macnaha sida ay dadkii carabta ahaa oo xilligaa joogay beenta isaga ilaalinayeen aad iyo aad bay beenta isaga ilaalinayeen oo ka digtoonaayeen haddaba marka in beenta la iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay oo waxa weye aad iyo aad looga digtoonaa qodobka kale aan usoo gudbayna waxa weeye saddex iyo toban amaakinu alambiyaai fi samaa kama ra'aahum rasuulullah macnaha nebiyada nebiyo badan buu nebigu sheegay oo inoo caddeeyey oo yidhi samadaa kusoo arkay habeenkii laylat lisraa walmicraaj xadiidkii dheeraa oo waxa weeye anas ibn malik uu ka wariyey malik ibn sacsaca radi allahu canhu oo imaamu muslim iyo ay wariyeen oo iyo bukhaari iyo xadiis dheer oo waxa weeye sugan weyn wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka sheekeeyey aniga oo waxa weeye beytka jooga agtiisa hurda riwaayadaha qaar baa waxay leeyihiin ay macnaha hurdo iyo udhexeeya maaragtay soo jeedis hogaa lulmaysan ayaa waxaa ii yimid ama qaar riwaayadaha waxay leeyihiin hurda markaasaa waxaa ii yimid buu yidhi laba marag markaasaay jibriil iyo malag kale weeye adigu marka xadiidku waa dheer yahay markay ii yimaadeen marka ayaa markaas ay soo kaxeeyeen qalbigaygaa la jeexay waxa weeye laabto dhan baa la jeexay baaf baa la soo qaaday biyo ay ku jiraan maaragtay makaasay dhaqeen baaf dahaba qalbigaygii baa la dhaqay waa lagu celiyey kabacdi markaa ayay waxay keeneen bahashii buraaqadii oo waxa weye maaragtay la kaxeeyey markaa wuxuu marka xadiidka macalshaahidka hadda u ukeenayna waxa uu yahay nebigu wuxuu yihi waxaa nimid markuu masalan xadiidka ka sheekeeye waa dheer yahay oo waxa weye baytulmaqdis uu nebiyadii o dhan ku tujiyey kabacdi jibriil uu samada ula aaday wuxuu yihi fandalaqtu maca jibriil buu yihi waan baxnay xata atayna samaa addunya samadan ina soo xigta hadda oo inoo muuqata markii aanu gaarnay bahashii lagu qaadayna nebigu waa caddeeyey oo wuxuu yihi bahal udhaxaysa bahashaa maaragtay buraaqada la yidhaahdo maaragtay baqasha iyo ximaarka udhexaysa oo waxa weeye buraaqa ayaa la yihahdaa allihii subxaana qaadirka ahaa samada uga soo dejiyey ayaa nabiga calayh sala slam lagu qaaday marka wuxuu yidhi samada ayaanu tagnay dhow e, meliku jibriil baa marka ka dalbay in la furo markaasaa la yidhi man haada waa kuma marka samawaadka o dhan waxaynu ictiqaadsanahay samo walba albaabo laga galay inay leedahay alihii lihii subxaanqaadika u sameeyey markaasaa la waa kuma markaasuu yihi waa jibriil markaasaa la yaa kula socday markaasuu yihi moxamed markaasay waxay yihahdeen miyaa loo cidiray markaasu wuxuu yihi nacam waa loo cidiray markaasay inta ka fureen waxay yihahdeen marxaban bihi walinicma almajiiu jiha soo dhowow malaa'igtii waa soo dhoweysay way ogaayeen nebi maxamed inuu imaan doono oo waxa weye maratay way soo dhoweeyeen markaasuu wuxuu yidhi faataytu calى aadam waa ka macalshaahidku halkaas ka bilaabanaya nebiyadii uu nebigu sheegay inuu samada kula soo kulmay aadam baan la kulmay buu yidhi calayhi salaam fa fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuu yihi marxaban bika min ibnin saalix wa nabiyin ama min ibnin wa nabiyin marka min ibni saalixna way sugan tahay way wa nabiyin saalix samadaan marka koowaad waa nebiga ugu horeeya nebi aadam samadan koowaad buu jooga oo waxa weye samadan adduunka inoo muuqata ayuu jooga wa xadiidkaas cadiyey ah. wuxuu yidhi yihi marka waa ko fa atayna asama athaniya samada labaad baan tagnay waana laka waan dal jibriil baa eh, dalab dalbay inala ka furo waana ka furay markii su-aalihii la weydiiyey yaa kula socda maxamed markaasay ka fureen marxaban bihi wala nicma lmajiu jah waxa weeye soo dhawow aad baa loo soo dhaweeyey wuxuu yihi faataytu calaa ciisa waxaan la kulmay ciisa wa yaxya calayhim asalaam nabiyullahi ciisa labadii ilmo habreedka ahaa nabiyullahi llahi ciisa iyo nabiyullahi yaxya ayaan samada labaad kula kulmay waan salaamay marka riwaayadaha qaar baa waxay leeyihiin mar walba jibriil baa ku dhahayey salaam waa nebi fulan marka waxaa lagu yidhi nebi aadam wey salaam kabacdi markay samadii labaad tageenna waa nebi yaxya nebi ciise salaam markaasuu nebigu salaamay markaasu waxa uu yidhi iyagina salaameen waxay idhahdeen marxaban bika min akhin wa nebiyin ey walaalkaya nebina ah soo dhowow oo waxa weeye soo dhowow halkaa marka waxay noo sugnaadeen samada labaad inay joogaan nabiyullahi yaxya iyo nabiyullahi ciisa labadii ilmaha reedkaa marka yaxya ibnu zakariya wey waxaan tagnay buu yidhi faatayna asama athalita samada saddexaad baan tagnay markaasaa sidii oo kale uu dalbay in laga furo yaa kula socda maxamed baa ila socda waa laga furay soo dhawow baa la yihi markaasaan waxaan waxaan la kulmay buu yihi nabiyullahi yuusuf faataytu calaa yuusuf fasallamtu nabiyullahi yuusuf ayaan la kulmay markaasaan salaamay markaasuu islaamay wuxuu yihi marxaban bika min akin wa nabiyin ay min akin saalix wa nabiyin saalix rawaadaha sida qaar cadaynayaan marka samada koowaad aadan samada labaadna yaxya iyo ciisa samada saddexaadna nabiyullahi yuusuf calayhi salaam baan ugu tegey buy waa ka gudbeen fa aatayna asamaa araabica samada afraad baan tagnay markaasuu dalbay in laga furo waanala ka furay markii kabacdi su-aalihii soo noq noqdeen yaa kula socda ilaa akhiri su-aalaad kabacdi la soo dhoweeyey ayaa samadii afraad waxaan ugu tegey buu yidhi faataytu calى idriis nabiy llahi idriis waa tii ilaahay maaragtay warafacnaahu makaana caliya sanada afraad ayaan ugu tegey buu yidhi fasalamtu caleyh waan salaamay markaasu wuxuu igu yidhi marxaban bika min akin saalix wa nabiyin saalix soo dhowow waa sanada afraad marka oo nabiyullaahi waxaa jooga idriis calayhi salaam wuxuu yihi waa ka gudubnay faatayna asamaa alkhamisa samada shanaad baan tagnay waan wuu dalbay jibriil kabacdina waa laga furay markii laga furay ayaa la yidhi oo la yidhi su-aalihii kabacdi markaa ayaan samadii shanaad waxaan ugu tegay buu yidhi fa ataytu calaa haaruun nabiyullahi haaruun ayaa samada shanaad kula kulmay buu yidhi fasalamtu calayhi waan salaamay markaas ugu yihi marxaban bika min akhin saalix wa nabiyin saalix walaalkay wanaagsan nebi wanaagsan soo dhawow oo waxa weye halkaa igu soo dhaweeyey fa atayna calaa samaai saadisa waa ka gudbeen marka samadii toddobaad ay samadii lixaad bay ugudbeen markay samadii lixaad ugudbeen ayaa markaa haddana sidii oo kale ay ka dalbeen in la furo waa laga furay waa la soo dhaweeyey wuxuu yidhi fa ataytu calaa muusa nabiyullahi muusa ayaan u imid fasalamtu calayhi waan salaamay markaasu wuxuu igu yidhi marxaban bika min akin saalix wa nabiyin saalix soo dhawowd walaalkay wanaagsan nebi wanaagsana wuxuu yidhi falamaa jaawaztu markaan dhaafay bakaa waa ooyey oo ilmaa ka soo qubatay waa booyey nabiyullahi muusa markaasaa ilaahay waa la weydiye waxa maxaad u booyeysa wuxuu yidhi yaa rabbi waxaan la booyey buu yidhi haada haada algulaam buu yidhi ninkaa dhalinyarada ah oo gabaalkayga la diray ayaa ummaddiisu jannada ka badanayaan ummadayda oo ummadiisa ayaa iga wanaagsan saasaan la ooyey macnaha ummadaydii ayuu u naxay ummadiisibu u naxay marka samada lixaad yaa jooga nabiyullahi muusa calayhi salaam ayaa samada lixaad jooga waan ka gudubnay buu yidhi samada toddobaad baan tagnay samadii toddobaad markaan tagnay oo uu dalbay in laga furo oo lalaka furay oo la soo dhoweeyey malaa'igtii soo dhaweysay ayaan waxaan u yimid buu yidhi fa ataytu calaa ibraahim nabiyullahi ibrahim khaliil raxman ayaa ugu sareeya halkaasaan ugu tegay bu nabiyullahi ibrahim markaasaan salaamay markaasuu wuxuu igu yihi marxaban bika min ibnin saalix wa nabiyin saalix leanna nebigu wuxuu ku abtirsadaa nabiyullahi ibrahim calayhi salaam ayay ku abtirsadaa waa wiilkiisii marka halkaa ayuu marka igu soo dhaweeyey ayuu yihi samadii toddobaad marka halkaas intaasaa nebiyada la sheegay marka samada koowaad aadam ayaa lagu sheegay samada labaadna waxaa lagu sheegay nabiyullahi yaxya iyo ciisa waa saddex nebi samada saddexaadna waxaa lagu sheegay nabiyullahi yuusuf waa afar nebi samada afraadna waxaa lagu sheegay nabiyullahi idriis waa afar nebi samada shanaadna waxaa lagu sheegay nabiyullahi haaruun calayhi salaam ayaa lagu sheegay waa shan nebi samada lixaadna waxaa lagu sheegay nabiy llahi muusa samada toddobaadna waxaa lagu sheegay nabiy llahi ibrahim toddobadaa nebi ayuu sheegay oo waxa weeye ayuu maaragtay sheegay oo waxa weye inoo sheegay nebiga calayhi salatu salaam waa sideed nebi leanna samada lixaad samada labaad ayaa waxaa joogay yaxya wa muusa marka waxaa yaxya iyo maaragtay ciisa marka waxaan dhaafnay yuusuf oo samada maaragtay saddexaad joogay ayaynu dhaafnay oo waxa weye aynu ka gudubnay marka sidaas daraaddeed sideedaa nebi ayuu nebigu sheegay inuu samada kusoo arkay amaa w intii kaloo nebiyada ahayd inuuma sheegin walcilmu cind allah iyagana meelaha ay kala joogaan oo waxa weeye ma garanayno ilaah baa garanaya calaa kulli xaal marka xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey inuu nebiga calayhi salaatu wassalaam xadiidkii dheeraa oo waxa weye aad u dheer weeye habeenkii salaada lagu soo waajibiyey aad buu u dheer yahay marka macal shaahidku waa intaa inuu maaragtay nebigu lasoo kulmay oo arkay nebiyada faraha badan waana xadiis saxiixa oo sugan wey sida imaamu albukhaari iyo imaamu muslim iyo tirmidi ay kula werinayaan waa xadiis dheer oo sugan way waxaan kaloo soo qaadanaynaa waxaa kaloo sugnaatay nebiyada indhahoodu ayaa seexda oo way jamcaan laakiin qalbigoodu waa soo jeeda leanna waxaa sugnaatay ru'ya alambiyaai waxyun nebiyada ru'yadoodu inay waxyi min allah tahay nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam nebiyada indhahooda wanabiyu sal allahu alay slm naa'imatun caynu walaa yanaamu qalbu wakadalika alambiyaau nebiyadoo dhanna waa nooca ayaa maaragtay xadiiskii ku sugnaaday dheeraa oo waxa wey xadiiska anas bin malik oo laylatul israa walciraaj waxaa kaloo sugnaatay caaisha inay tiri nebigaan weydiiyo waxaan idhi nebigi ilaahayow miyaad seexanaysaa intaadan witriin markaasuu yidhi yaa caaisha tanaamu cayni indhahaygaa seexda walaa yanaamu qalbi qalbigaygu ma seexdo oo qalbigaygu waa soo jeeda marka ma gam-aye ee waan soo jeedaa wey halkaa marka waxay nooga sugnaatay nebiyada oo dhan inay waxa wey markaa iyo nebi maxamedba qalbigoodu inuu soo jeeday oo waxa weye uunan jamcayn waxaan kaloo soo qaadanaynaa markaa oo maaragtay eh, qodobka afar iyo toban oran shan iyo toban oranaya ashafaaca manaazilu alambiyaai fi shafaaca shafaacada iyo nebiyada sida ay maaragtay shafaacada u kala leeyihiin waxaa sugnaatay eh, xadiidkii dheeraa oo abu hurayra u wariyey inuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maalinta wuxuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa hilib baa la cunayey maalin hilibkiibuu ruday markaasu waxa uu yihi ana sayidu waladi aadam ana sayidu nnaas yowma alqiyaama aniga ayaa ah boqorka ninka hogaaminaya ummadda maalinta yowma alqiyaama ana sayidu naasi maaragtay yowma alqiyaama ana sayidu ah maalinta yowma alqiyaamaha dadka marka wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan miyaad garanaysaan arrintaasi sida ay tahay waxau yidhi waxay noqonaysaa u yidhi ilaah yajmacu allahu ilaahay dadka o dhan buu soo kulminaya yawma alqiyaama alawaliina walaakiriin kulli waa la isku keenaya fi saciidin waaxid kulligood meel baa la isugu keenaya qoraxdii baa soo dhowaanaysa halkaan agtooda la keenaya waa la wada dhalaalaya kulli qof walba camalkiisu intuu ahaa dhibaatadu markay ka badato marka dadkii oo mashaakilku ka bato ayay dadkii wada hadlayaan ar waxaa leeyahy maxaan samaynaa war dhibaatadeena gaadhay waa ujeedaan ee exaalkeenna maxaynu ka yeelnaa markaasi waxay leeyihiin nebiyada aynu u tagno nebi aadam inoo geeya ilaahay ha inooga dalbo in waxa weeye hanooga shafeeca qaado nabiyullahi aadam bay u imaanayaan yaa aadam anta abulbashar adiga ayaa basharka oo dhan aaba u ah ilaahay gacantiisuu kugu abuuray naftiisiibuu kugu kugu maaratay kugu afuufay malaa'igtiibuu kuu sujuudiyey oo kuu sujuudeen ishfac lanaa ilaa rabbika ilaahay nooga shafeeca qaad oo maxay doonayaan markaa ha la bilaabo oo waxa weeye hana la kala xukmiyo oo waxa weye wixii naar aadi lahaa naar ha loo dareeriyo wixii janno aadi lahaa janno arrintaa xukumka ha la bilaabo markaasu waxay yidhahdeen miyaadan ujeedin dhibaatadan haysa markaasu wuxuu leeyahay fayaqulu aadam baa wuxuu leeyahy ina rabbii gadaba qadiba alyawma gadaban lam yaqdib qablahu mitla ilaahay maanta wuxuu carooday caro uunan weligi caroonin anigana ilaahay arrin buu ii amray inaana geedkii cunin geedkii baan cunay nafsii nafsii ilaahay baan caasiyey idhabuu ilaa gayrii war orda aada cid kale ilaa nuux u taga orda nuux u taga nabiyullahi nuux u imaanaya waa cududaartay nabiyullahi aadam nabiyullahi nuux bay u imaanayaan markaasuu nabiyullahi nuuxna sidii o kale ku dhahaya waxay leeyiin anta awal rusul rasul rasuulka ugu horreeya lasoo diray baa taa ilaahay baana kugu magacaabay oo waxay alihi subxaana qaadirkaabaa cabdan shakuuran kugu magacaabay ishfac lanaa ilaa rabbika ilahay nooga shafaaca qaad miyaadan noo jeedin dhibaatadana haysa arrinteedu say tahay markaasu waxau leeyahay wain qad kaanat lii dacwat ilaahay maanta wuxuu carooday buu yihi caro una weligi caroonin gadaalna una weligi taasoo kale u caroonaynin anigana waxa weye dacwaan lahaa mustajaaba waa inagii soo marnay likuli nabiyin dacwat mustajaab dacwadaydiina qad dacawtu calaa qawmi qoomkaygii baan beriyey ilaahay habaaray oo waxa ilahay inuu halaago waana la halaagay nafsii nafsii buu yihi idhabuu ilaa ibraahim orda ibraahim u tag calayhi salaam nabiyullahi ibrahim baa loo imaanaya markaasu waxa u leeyihiin nabiyullahi ibrahim bay la hadlayaan anta nabiyullahi wa khaliiluhu min ahli lardi waxa weeye nebigii ilaahay uu khaliilka ka dhigtay baa tahay khaliil araxmaan noo shafaaca qaad miyaadan ujeedin dhibaatada nagu dhacday iyo mashaakilka na gaaray markaasu wuxuu leeya ibraahim ilaahay maanta wuxuu carooday caro una weliga caroonin aniguna waxa weeye horay baan waxaan u sheegay kadibatin been oo waxa waa markuu lahaa maaragtay eh, shamamyadii intuu burburiyey waxa weye kanaa burburiyey ugu weyn ama waxa weeye markuu gabadhii saare ku yiri ninkii jabaarkaa waa ukti iyo wax lamida calaa kuli xaal wuxuu yihi idhabuu gayri nafsii nafsii buu yihi idhabuu ilaa muusa orda nabiy llahi muuse aaday nabiy llahi muuse baa loo imaanaya markaase waxay leeyihiin anta rasuul اllah fadlka allahu birisaalatihi wa bikalaami ilahay subxaana qaadirkaa wuu ku fadilay kalaamkiisii iyo risaaladii iyo wax walba kaana noo shafeecaqaad dhibaatadan hayso waad ujeedaay iyo mashaakilka nagu dhacay markaasu wuxuu leeyahy ilahay maanta wuxuu carooday calo aad u badan ouna weligii saasoo kala caroonin oo waxa weeye anigu naf baan dilay inii qataltu nafsan aan lay amrin baan dilay idhabuu nafsii nafsii buu leeyahay idhabuu ilaa gayri idhabuu ilaa ciisa arda nabiy llahi ciisa u taga oo waxa weye nabiy llahi ciisa haydii shafeecataado daliilo nebigu usoo diraya waa silsilad ilaa nebi maxamed laga soo gaaro nebi nebi ciise u imaanaya markaasi waxay leeyihiin noo shafeeca qaad waxaa tahay rasuulka ilaahay kalima maaragtay wa kallamta annaasa fi lmahdi sifaatkiisi bay sheegayaan wa kelimadii ilaahay baa tahay uu ku riday alqaaha ilaa maryama wa ruuxu minhu fashfac lana ilaa rabbika ma shafaacata dhibaatada haysaso uma jeedin iyo mashaakil markaasu wuxuu leya ilaahay maanta waa carooday caro una weliga caroonin oo waxa weye markaa isagu waxbama sheegin dembiya wuxuu leya nafsi nafsi idhabuu ilaa gayri idhabuu ilaa muxamed sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed orda aada ayuu oranay fayaatuuna fayaquluuna ya muxamed nabi maxamed bay u imaanay faya'tuunii way ii imaanayaan bu yidhi nebigu markaas waxay ya moxamed anta rasuulullah wa khatimu lambiya nebiyada kii khatimaad tahay wagafara allahu laka ma taqadama min dambika wama taakar ishfac lana ilaa rabbika ilahay nooga shafeeca qaad miyaadan ujeedin dhibaatadana haysa wuxuu yihi nebigu markaa waxaan samaynayaa faandaliqu waan baxaya waan soo tegayaa waxaan imaanayaa taxta alcarshi faaqacu saajidan sujuud baan la dhacaya lirabbi ilahay baan usujuudaya ilahay baa markaa wuxuu ii furaya calaya waxa weye ugu ilhaaminaya waxa weye ducooyin oo iyo ilaahay ammaanid aan waxa weeye horay loo maqal oo waxa weeye aan weligeed qof qalbigii kusoo dhicin uma yuqaal waxaa la oranaya ya moxamed ilahay baa u dhawaaqaya moxamedow irfac ra'saka madaxaaga kor qaad sal weydiiso tucda waa lagu siin ishfac shafaaco qaab tushfac waa lagaa shafaaca qabarid fa arfacu ra'sii madaxaygaan kor u qaadaya yuqaal waxaan ohanaya fa aqul waxaan ohanaya ya rabbi ummati ummati fa yuqaalu waxaa la ohanaya ya muxamed macnaha ummadayda ummadaydaan u shafaaca qaadayaaba ohanaya markaasaa waxaa la ohanaya ummadaada jannada geli min ummatika jannada waxaad gelaysaa udxul ljannata min ummatika man laa xisaaba calayhi qofkii aan xisaab dushiisa ahayn min albaabi alayman albaabka midigta ka geli oo jannada ka geli min abwaab aljanna wahum shurakaau nnaasi fii ma siwa dalika min alabwaab albaabada kalena ummadaadu dadkay la wadaagtaa laakiin horta albaabkaa midigtaa oo gaarkaa waxaad gelisaa inta bilaa xisaabtaa oo ummadaada horta halkaa ka geli nebigu wuxuu yihi wladii nafsu muxamedi biyadihi inamaa bayna misraacayni macnaha almisraacayni ay macnaha albaabkiisa inta u isku jiro misraaca waxaa la yidhahdaa albaabka labadiisa dhinac waxa weye weye min masaariici ljanna waxa weeye lakamaa bayna maka wa hajar macnaha inta ay isku jiraan maka iyo hajar ama maka wa busra ay macnaha magaalada busra marka hajra waa madina fi lbaxrain magaalada baxrain bay ku taalaa eh, macnaha halkaas ama eh, dee busrana waa garanaysaan waa magaalada basra oo ciraaq oo macruufka halkaa marka waxay inooga caddaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam shafaacadii kulli ay ka wada gabadeen oo nebiyadoo dhan isku soo wada direen inuu nebigu yeeshay calayhi salaatu wasalaam oo markaa waxa weye nebi maxamed uu shafaacada gaad uleeyahay oo halkaa marka saasay jaranjaradaasay ku imaanayaan nebi aadan baa laga soo bilaabin nebi wuxuu usoo dirayaa nebi nuux nebi nuux wuxuu usoo dirayaa nabiyullahi ibrahim nabiyullahi ibrahim nebi muuse usoo diraya nebi muuse nabi ciise ka bacdi markaa nebi maxamed u imaanaysa waa shantii ululcazmiga iyo nabiyullahi aadan calayhi salaam xadiiskana waa xadiis saxiixa oo waxa weeye bukhaari iyo muslim iyo kula warinayaan oo waa xadiis saxiixa wuxuu inoo faa'ideeyey marka shafaacada ashafaacatu alcudmaa baa la yidhahdaa marka shafaacada ugu horeysa oo weyn inuu nebigu iska leeyahay oo waxa weye ummadiisa u shafaaca qaadayo oo waxa weeye jannadana uu markaasaa ugu dareerinayo oo ummaddu ay jannada gelayso haddaba marka shafaacadu anwaac badan bay uqaybsantaa oo waxa weye way badan tahay oo shafaacadu aad bay uqaybsantaa ilaa iyo lix nooc bay culammadu uqaybiyeen marka waxa weeye shafaacada nebiga calayhi salatu salaam oo hadda ka hadlayo waa ashafaacatu lcudma waa midda nebiga uu gaar u leeyahay oo waxa weye isagu uu bilaabayo oo waxa weye arrintaas uu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu saa maaragtay u bilaabayo waana ti inoo soo hormartay oo nebigu uu yidhi anigu shafaacadayda waktadatu dacwatii shafaacata liummatii ummadayda ayaan u dibdhigay oon uu shafaaco qaadaya waxa weeye baryadaydii ilahay iga ajiib leh wy qodobka aan markaa eh, kusoo gabagabeyneyna waxa weeye eh, ma ma maziyatu ma eh, maziyatu bihi ma ma maziyatu sayidina maxamedin sal allahu alayh wasalam nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam muxuu dheeryahay nebiyada kale oo kaga duwanye waxyaala waxaa jira nebi maxamed la siiyey oo aan nebiyadii kale la siinin oo waxa weye uu nebiyada dhan kaga duwan yahay waxaa ka mid a ah, nebigu wuxuu yihi ucdiitu khamsan lam yucdahuna axadun qabli min alambiya nebi iga horreeyey aan la siin shan arrimood qaar waxay leeyihiin lix arrimood wuxuu marka shantaasi uu sheegay nusurtu birucbi masirata shahri waxaa la igu gargaaray baqdin la iga baqayo oo ilaahay rucbi uu gelinayo gaalada qalbigeedii meesha bil loo soo soconayo oo ay sii cararayaan waxaa la iga dhigay buu yihi wa jucilat liya alardu masjidan wa duhuuran dhulka oo dhan waxaa la iga dhigay masjid meeshaa rabaan ku tukanaya ciiddana waa ku dahaaro qaadanaya fa ayama fa ayuma rajulin fa ayuma rajulin min ummati adrakatu salaa falyusalli waxa weye meeshuu joogaa ku tukado ummadihii hore meelaan kaniisad iyo masaajid iyo ahayn salaada lagagama aqbali jirin laakin ummadeenna waa layma fududeeyey oo waxaa la yidhi meel alla meeshaa doontaan ku tukada lakin waxaa fadli badan masaajidii iyo jamaacadii iyo wanaag wauxilat liya alghanaa'im waxaa la ii xalaaleeyey buu yihi ghanaa'imta oo xoolaha jihaadka lagu helo laakin walam taxila liaxadin qabli ummadihii hore looma xalaalayn oo naar baa cuni jira inta markii maaragtay ay e, xoolaha la aruuriyo gaalada laga furto inta la aruuriyaa naari imaan jidhay naartaasaa gubi jidhay oo baabi'in jidhay marka lagama ma ay cuni jirin waditu shafaaca shafaacadii baa la isiiyey waa shafaacadan hadda soo sharaxnay ashafaacatu alcudma wa kana annabiyu yubcathu ilaa qowmihi nebiga waxaa loo diri jiray qoomkiisa anigana waxaa la ii diray ila maaragtay ila annaasi kaafatan ama caamatan ummadda oo dhan baa la ii diray ee dacwadeedu waa caam waana khatimu alambiya waana xadiidkana waa xadiis saxiixa oo bukhaari iyo warinayaan iyo imaamu muslim iyo nisaa-i iyo darimi iyo waa xadiis saxiixa waxaa kaloo sugnaatay xadiis kale inuu yidhi abu hurayra nebigu wuxuu yihi eh, fudiltu cala alambiyaai bisittin nebiyadii waxaa la iga fadilay aniga oan ahay lix waxaa kamid ah wuxuu yihi ucdiitu jawaamic alkelim macnaha hadal kooban oo macaani badan leh marka waxay yihahdeen culamadu waxaa laga wadaa mathalan qur-aanka sunnaha waad aragtay kalaamkiisa axaadiis kooban hal xadiis ayaa sharxiisa wuxuu kuu qaadanayaa inaad maanta o dhan sharaxdid macaanidiisa aan dhamayn karin way wanusirtu birucdi wauxilat liya alghanaa'im wa jucilat liya alardu masjidan wa duhuuran waxaana la ii diray ila alkhalqi kaafatan jinni iyo insiba waxaana la igu khatimay nebiyadii marka sidaas ayuu nebigu dheer yahay waxaa kaloo sugnaatay xadiid kale inuu yihi ana sayidu waladi aadam yowma alqiyaama wa awalu man ynshaqu canhu lqabr wa awalu shaaficin wa awalu mushaficin waxa weye xadiiskaana wuxuu sugay inuu yahay sayid waladi aadam boqorka ilmihii nebi aadam oo dhan ninka sayidka waa oo boqorka oo sayidka waa inuu yahay oo waxa weeye maalinta yowma alqiyaame calanka wada waayo waxaa sugnaatay inuu yihi liwaa lxamdi ayaa gacanteeda ku jira nebiyadoo dhanna waxay harsanayaan calanka aan gacanta ku hayo ayay maalinta yawma alqiyaama harsanayaan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam khayru khalqi illah wey waxa weeye nebiyadoo dhan buu ugu fadli badan yahay wixii nebiyullaahi aadam ka farcamay oo dhan iyo khalqigoo dhan nebiga calayhi salaatu wasalaam khayru lkhalqi weye fidaahu abi wa ummi marka xadiidkaana wuxuu inoo caddeeyey inuu yahay sayid walad aadam qofka ugu horeeya oo ka soo baxaya qabriga inuu yahay ninka ugu horeeya oo shafaaco qaadayo oo laga aqbalayo inuu yahay xadiidkaana imaamu muslim iyo ayaa weriyey abu daawud iyo oo waa xadiis saxiixa ah. haddaba waxaa halkaa inooga sugnaatay sifaatkaas faraha badan inay waxa weeye nebiyadu wadaageen in badan qeyb ka midana waxa weeye nebigu uu gaar u lahaa insha allahu tabaaraka watacaala marka silsiladii qasas alambiya oo aynu ku sheegnay taqriiban ilaa iyo waxa weeye sideed iyo labaatan nebi meelaha insha allahu tabaaraka watacaala intaan adilo saxiixa uhelay waa intaa oo waxa weeye imam ibn kathirna llah uu ku keenay kitaabkiisa qasas alambiya uu kaga sheekeeyey insha allahu tabaaraka watacaala marka ugu dambayntii waxaan kusoo gebagabaynayaa inaa qasas alambiya halkaa ku dhamaatay waxaa inoo hartay keliya nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam nebi maxamedna waxay u baahan tahay gaar in looga hadlo oo waxa weeye si gaara ah looga hadlaa oo waxa weeye qisadiisu aad bay u dheer tahay haddii ilaahay noo idmana waa ka hadli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala haddaba waxaan leeyahay qof walba oo muslima oo soomaaliya oo dhegaysta ama ka faa'idaysta ama duruustaa ka faa'idaystay ama waxa weeye cajiladuhu gaaraan oo ka faa'idaysta oo duruustaa ku arka wax khalada ah. waxaan ka rajaynayaa inuu ii naseexeeyo oo igu baraarujiyo oo ii caddeeyo meesha khaladka aan ka galay si aan allihii subxaana qaadirkaa ugu toobad keeno qabla almowti intaana dhiman ka hor haddii marka khaladku dhowr nooc buu qaybsamaa khaladka waxyaala waxaa jira matalan macfuwan canhu aan wax dhibaataa lahayn matalan ikhtilaafu alculamaa ah ama waxa weye sabqu lisaan ah ama waxa weye aan wax mashaakil lahayn oo dhibaato keenaynin oo macnihiisii wax dhibaataa una keenaynin ama wixii khalada oo weyn oo waxa weye ama caqiide ku khaldan ama diinta wax u dhimaya ama sab oo waxa weye khaladoo iga dhacay kas uma aan samaynin allihii subxaana qaadirkaana waa og yahay anna ana waxa weeye ilaahigii subxaana qaadirkaaba idaalacanay waxaan marka ka cududaaranayaa qofkii khalad ku arkaa inuuna waxa weye ku degdegin ee waxa weeye uu ii naseexeeyey horta iratusa meesha aan ku khaldamay si aan rabbigii subxaana qaadirka uga toobad keeno leanna nebigu wuxuu leeyahay kullu ibni aadam khata wa khayru lkhadaa'ina tawaabun qof walba oo belo aadmiya khalad buu gelayaa waxaana ugu khayr badan dadka inta toobad keenta haddaba waxa weye alihii subxaana qaadirkaabaan uga toobad keenaya wixii khalada oo aan galay wixii khalada oo aan ka galay allihii subxana qadirkaan uga toobad keenaya waxaana rajaynayaa qofkii ku arkay inuu inaseexeeyo qof walba muslima oo ka faa'idaystana waxaa leeyahay ilahay kaa dhiga aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah ayaan leeyahay wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk marka qofkii ka faa'idaystana ha isoo duceeyo inuu ilaahay iga aqbalo camalkaas wanaagsan aniga iyo waalidkayba iyo inta muslimiintaaba inuu ilaahay wanaag ka siiyo oo waxa weye ajr iyo xasanaad dembi dhaafna ilahiyga subxaana qaadirka ahaa uu nooga dhigo wsubxanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astairka waatubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin